asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii sagaalaad ee kitaabka can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam kaana yanqulu macahum alxijaarata ila alkacba wa calayhi izaaruhu faqaala lahu alcabaasu camuhu cabaaska adeerkiisa ahbaa wuxuu yidhi yabna akhi walaalk muxuuga baqay uga ba'ay mxuah xanuunkaas uga baqay dhagax xaganaya ya bna akhi low xalalta izaaraka fajcaltahu calaa mankibika haddaad go-aaga intaad furto hoos furato asliu raggu yeelaya yeesho oo aad mxuah isaga dhigto dhagaxa isaga dhigto korkaaga asaarto duuna alxijaara qaala faxallahu waa furay nebigu alayhi isalaatu wasalaam fajacalahu calaa mankibihi tunkiisuu saaray fasaqata makshiyan calayhi qaala jaabir baa wuxuu yidhi weliba kor buu eego markaasu izaari izaari yidhi famaa ru'ya lama arag bacda daalika intaas ka dambow daalika alyowm maalintaa ka dambow lama arag curyaanan isagoo qaawan weligii mar dambe lama arag marka markaana ilaah baa muxuu ahay ilaah baa adbiyey markaasoo ka mxu ka zajriyey mar dambana uma noqonin isagoo marka qabla nubuwa buu marka nebigu alayh salatu slam sidaa u xishood badnaayoo suka ugu dadaali jiray ilaahna uu ula jiray oo u ilaalinayay baabu usl rajuli wاlmarأa fi اlinaaءi اlwaaxidi min aljanaaba ninkii iyo haweenaydiisu inay weel keliya iskula qubaystaan inta masquusha isla galaan hal baaldi dhexdooda dhigtaan qofba mar u darsado an can mucaadata can caaishaةa radي allahu canha qaalat kuntu aktasilu ana warasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalama fi inaaءin waaxid ani iyo rasuulka ilaahay ba hal weel keliyaan ku maydhan jiray baynii wa baynahu oo dhexdaydii eh, anagii eh, isaga dhexdayada yaalla ayb fa yubaadirunii waa iga boobayey xataa aquula waa waa lagu dhex ciyaaraya lagu dhex kaftamaya qoyska dhexdiisa xataa aquula ilaa aan ku idhaaho dacli dacli ida iida iyo abqili abqili irab irab hayga dhammayne sidaas yidhaahaan qaalat wahumaa junubaani iyagoo labaduba ay janaabo qabaan oo janaabo labadii ka qubaysanayaan iisaa yeeli jireen ayb marka inay qof ninkii iyo haweenaydiisa isla galaan musqusha isla galaan isla qubaystaan oo saabunta isu marmariyaan dhabarka iyo masalan meesha qofka kale gaari waayo laisla qubaysto waxba wax dhibaato ama leh baabu wuduu'i اljunubi idaa araada الnawma wاlakla qofka janaabada qaba hadduu inuu seexdo doono ama inuu waxcuno u doono wayse qaadku wayse qaadanayo can caaishaةa radي allahu canha qaalat kana rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslm ida kana junuban faaraada an yaأkul aw yanaam inuu wax cuno ama uu seexdaa uu doono ama inuu ku noqdo marka eh, mar labaad janaabadii uu ku noqdo ijmaacii mar labaad inuu ku noqdo yarxamuka allah saddexdaa goorba marka sunno weeyaan qofka janaabada qaba inuu weyse qaado ayib eh, tawada'a waa weyse qaadan jiray wudu'ahu lisalaati weyse uu weyse qaadan jiray eh, muxuu ahay salaadda u weyse qaadan jiray oo kale yani weyse kaamila iyuu weyse qaadan jiray ayib cumar mar uu weydiiyeyna sidaas oo kale u nebigu alayh sala slam ku yidhi ayarqudu axaduna wahuwa junub qaala nacam idaa tawada'a falyarqud wahuwa junub ayb marka kolkii faradhaqa cuntada loo faradhaqdo loo faradhaqdo kolkuu qofku janaabo aanu lahayn nebigu alayh salaatu salaam waxba ma faradhaqan jirin isaga asxaabtiisuna ayb marka wax nusuusuha gaara oo saxiixa laba xadiid oo labadoo daciif yihiin ayaa jirta laakiin wax nusuusuha gaarahoo in kolkii la cunaayo isagoo janaabo aan qabin loo fara dhaqdo mxuaha lagu mxuaha keenayaay oo saabidi ma jiro in adilada caamka una nadaafada ka hadlaysa un loo qabsada mooyaan sufyaan isawri isagoo waxa odhan jir waa bidca in loo fara dhaqdo loo fara cuntada loo fara dhaqdo qofku janaabo lahay baabu nawmi اljunubi qabla an yغtasil can cabdillaahi bni abi qays qaala sa'altu caaishaةa radia allahu canha can witri rasuuli اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay witrigiisaan su'aalay fadakara alxadiid xadiidkii buu waday sheegay qultu markaasaan waxaa idhi kayfa kaana yasnacu fi ljanaaba janaabadaas buu ka yeeli jiray akaana yغtasilu qabla an yanaam am yanaamu qabla an yغtasil ma wuxuu seexan jiray intaanu mxua qubaysanin mise uu qubaysan jiray horta intaanu seexanin qaalat kullu dalika kaana yafcal intaas dhan mid walba waa yeeli jiray mid walba waa dhici jirtay rubama اqtasala fanaam wa tawada'a fanaam labadaba waa dhici jireen qultu markaasaan waxaan idhi alxamdu lilaahi aladii jacala fi lamri saca ilaahay amarka waasec ka dhigay waa mahadleh mid walba ay ku banaan bab man أtىa أhlahu ثuma araada an yacuuda falytوaضأ qofkii xaaskiisa u taga ee haddana inuu ku noqdo doonaayo oo wayse qaato عan abi سaعيidi الkudriي radي الlahu عanhu qaal qaala rasuulu الlahi slى الlahu عalيh waslm إida أtىa أxaduكm أhlahu midkiin marka ahlkiisa hadduu u tago ثuma araada uu doono an yacuuda inuu ku noqdo falytوaضأ hawayse qaato fainahu أnshaط lilcawd hikmada ku jirta taasaa marka si fiican marka nashaad ugu keenaysa ee haweese qaato ayb hadduu kolkaas muxua labadaas jimaac dhexdooda uu uu qabaystanaysa oona jaa-is weeyaan nebiga alayh isalaatu wasalaam haweenkiisa inuu intuu isu maro mid walbaba markeeda uu ka qabaysto waa dhici jirtay inuu kol intuu isu wada maro hal mar ta ugu dambaysa un ka qabaystana waa dhici jirtay baabu tayamumi wamaa jaa fiihi can caaishaةa radي allahu canha anaha qaal waa aslu mashruuciyat tayamum tayamumku siduu ku yimid ugu horreysay weeyaan marka kharajnaa maca rasuuli اllahi salى اllahu عalيyه waslama fi bacdi asfaarihi safaradiisa midood baan rasuulka ilaah layaan raacnay xataa idaa kunaa bilbaydaa'i ow bidaati اljeish labadaa meelood midkood markaan joogno fainqaطaca ciqdun lii kuul aan lahaa ayaa go'day kuul aan lahaabaa iga go'day faaqaama rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahi baa wuxuu ku nagaaday cala iltimaasi iyo qalabkiisii intii la raaraadinayay yaa loo nagaaday wa aqaama annaasu dadkiina waa nagaadeen macahu maca rasuuli llahi sala alla alay slam walaysa wa calaa maa inigoon biyana kor deganayn walaysa macahum maaun biyana aan haysanin waxay rabeen inta marka horay looga guureeyo in meel biyale lagu waaberiso oo lagu tukado salaada subax baa la rabay laakiin waxaa lagu daahay muxuu ahay kuushaa raadinteedii baa lagu daahay fa ata annaasu abaa bakrin dadkiibaa abuu bakr u yimidoo abubakr ku dacwooday faqaaluu markaasi waxay idhaaheen alaa taraa maa sanacad caaisha caaisha waxay samaysay soo maarta abubakrow faqaamat birasuuli llaahi sala allahu alay waslm rasuulka ilahay bay negaysay wannaasi macahu iyo dadkii oo la jira walaysuu calaa maa'in walaysa macahu maa iyagoon biyana haysanin biyaan aan dul deganayn fa jaa'a abuu bakrin baa yimid warasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam waadicun ra'sahu calaa fakhidii qadnaa isagoo rasuulka ilaahayna madaxiisa oo bawdadeeda saaray oo bawdadeeda barkada oo seexday wuu abu bakr ii yimid faqaala markaasu wuxuu yidhi xabastii rasuula اllahi salى اllahu عalيyه wasalam wالnaas walaysuu calىa maa'in walaysa macahum maa waa canaananayaa qaalat caaisha facaatabanii abu bakr abu bakr baa i canaantay wa qaala wuxuu yihi maa shaء allahu an yaquul wuxuu un alla yidhaaho inuu yidhaah doonay buu yidhi fajacala wuxuu bilaabay yadcunu biyadihi gacantiisa inuu ku gujiyo fii khaasirati kelidayda heliduu gacanta kaga gujinayo ayb falaa ymnacunii iima diidayna eh, min ataxaruki isdhaqdhaqaajin ila makaanu rasuuli lahi sala اlahu alay sl fakidi yani ilaa wujuudu rasuuli lahi sala اlahu alay sl fakidi waa kaanadii taamka ahayd maxaa masarkeedii weeyaan rasuulka ilaahay bawdada igaga jiifa aan uga baqayo inaan dhaqdhaqaajiyo waa xanuunsanaye yaa iga mxaha iga celinaysa inaan isdhaqdhaqaajiyo fanaama rasuulu llahi sala اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waa seexday arrintaa marka waxaan ka qaadanaynaa ninka waalidka gabadhiisa oo mutazawijada ninkeeda hortiisa inuu ku edbiya inuu xaq u leeyahy oyna adabdarro ku ahayn ayb ninkeedii la jooga inuu gabadhiisa haddii wax adabdarro ay samayso inuu ninkeeda hortiisa ku edbiyo ama u gacan qaado ama canaanto inuu yahay ninkeeda un ku daayo khalaas nin baan anu ku daraayo ninkaas su doona u yeelo inuu yidhaha maa ayb nebiga hortiisiibuu ku adbinayaa abubakr oo ku garaacaya caaisha fanaama rasuulu llahi sala allahu alay slm rasuulka ilah waa seexday xataa asbaxa ilaa uu waa beristay calaa gayri maa'in biyo la'aan fa anzala allahu ilaah baa soo dejiyey aayata tayamum aayatu tayamum buu ilaah soo dejiyey aayatu tayamum iyo aayat lwudu labada aayadoodee midna suurat ay ku jirto muxuu ahay suurat almaa'ida midna suurat suurat suurat nisa ay ku jirto yaa middoodna suurat la yidhaahaa aayat tayamum middoodna aayat lwudu la yidhaahaa mid walbabana wudu iyo isku sib uga hadleen labadoodubana ayb marka mid tanay ahayd iyo tanay ahayd labadaba intaba wan fatayamamuu markaasay ay tayamumeen faqaala usayd bnu xudayri radia allahu canhu usayd bnu xudayr baa wuxuu yidhi wa huwa axadu nuqabaa wuxuu ka mid ahaa nabadoonnadii midkood buu ahaa nuqabadii nebigu alayh salatu salaam loo tobanka ahaa ee muxuu ahay leylatulcaqaba uu ka soo saaray nimankii dhowr iyo todobaatanka ahaa ee la bayacooday u dhexeeyey iyag iyo qabaaisheeda nebiga iyo qabaaisheeda kala dhexeeyey iyuu ka mid ahaa usayd baa markaa caaisha ee ammaanaya oo markaasi wuxuu yidhi maa hiya biawali barakatikum ya aala abi bakr ya aala abi bakr reer abubakar oo barakadiina intii ugu horreysay tanu ma aha yani barakooyin kalean idinka aragnay ayib barakada kale ka horreysay laga arkayna waa midii muxuu ahay qisatulifki buu ishaaraya qisatulifki markay ku dhacdayna markay akaam aayado axkaam fara badan oo aadaabu dukuul iyo qadafka iyo waxyaalahaas ku saabsan ayaa sababteeda kusoo degtay tanna aayaddaasa kusoo degtay sababteeda kusoo degtay faqaalat caaishatu radia allahu canha fabacadna albaciira awrkii baan kicinay alladii kuntu calayhi aan saaraa fawajadna alciqda taxtahu hoostiisaan kuu sheekanay waxaad moodaa arrinuu ilaahay ugu talagalay inay ahayd inay mxu ahay arrintaasu dhacdo sabab markaa u noqoto oo mxu ahay noqotona mxu ahay arrintaasuna manqaba min manaaqiba caaisha radia allahu canha awrkaa ku fadhiyay kuushaa la daydaayay marka kolkii la tayamumay ee xukunkii ilaahay soo degay ka dambe baa inta la kaxshay laga helay awrka hoostiisa laga helay baabu tayamumi اljunub qofka janaabada qala inuu tayamumayo oo halkii muxuu ahay sida ugu qofka xadadka asqarkaa qabaa si u tayamumay intu u tayamumayo wuxuu ku banaysan lahaa o dhan uu ku banaysana can shaqiiqin radia allahu an raximah اllahu qaala kuntu jaalisan ilىa cabdillaahi wa abi muusa shaqiiq ibnu salma waa abu waa'il kunyadiisu abu waa'il shaqiiq ibnu salamata raximah اllah qaala kuntu jaalisan maعa cabdالlaahi cabdالlahi bn mascuud yani wa abi muusa labadaasaan la fadhiyey faqaala abu muusa abu muusa wuxuu yidhi ya aba cabdiرaحmaan abu cabdiرaحmaan waa kunyatu cabdالlahi bni mascuud ara'ayta bal ka waran low ana rajula أjnaba falam yajid ilmaءa shahrا kayfa yasnacu bsalaة suu salaada ka yeelayaa faqaala cabdالlahi cabdالlahi ba wuxuu yidhi laa yatayamam ma tayamumayo wain lam yajid ilmaءa shahrا bil bayaanu yani salaad iska daynaya saasuu cabdالlahi bni mascuud ku wada faqaala abu muusa abu muusa wuxuu yidhi fakayfa bi hadihi aayati latii fakayfa bi hadihi alaayati fi suurati almaa'ida aayaddaa suurat almaa'ida ku jirta see dhahaysaa falam tajiduu maa'an fatayamamuu saciidan طayiba marka qofkanuna faaqid ilmaa waaya ilahna ma kala qaadin ayb faqaala cabdullahi markaasuu cabdullaahi wuxuu yidhi low rakasa lahum fii dalika haddii arrintaa loo ruqsadeeyo low ruqisa lahum fii dalika haddii taa loo ruqsadeeyo lawshaka wuxuu u dhowaan lahaa idaa barada calayhim ulmaa biyahu markay ku qaboobaan an yatayamamuu bisaciid inay carrada ku tayamumaan hadday kolkay janaabo qabaanoo biyo waayaan loo bannaynayo inay tayamumaan kolkay janaabo intay qabaan biyihiina ay haystaan biyihina waxoogaa qabow yihiinna inay tayamumaan bay keeni lahaydoo dadkaas yeeli lahaa ayb marka cabdullaahi maslaxa buu deliishanayaa maslaxuu deliishanaya laakiin nas baa ka horeeya nas baa hor yaala maslaxa iyo qiyaas iyo midna ma ma imaanayo cabdullahi marka waa ku gabsanaa radia allahu canhu abu muusa ka hayey ayb inuu qofka janaabada qabay tayamumaayo xadiida camaar iyo muxuu ahaay xadiida abu abu dar labaduba waa ku cadiyaho sariix buu ku yahay inuu tayamumaayo cabdullahi marka wuxuu leeyahay ma ma tayamumayo oo sababna wuxuu ka dhigtay inay mafsado gaadhsiiso uga baqayaan arintaasu keeno ayb marka waxaa way min baabi tamasuki biاlmaslaxa fi muqaabalati nas faqaala abu muusa abu muusa alcabdillaahi wuxuu ku yidhi alam tasmac qawla camaarin camaar hadalkiisi miyaadan maqal camaar ibnu yaasir radi allahu canhuma bacatanii rasuulu llahi sala allahu alay slam fi xaaja faajnabtu falam ajid ilmaa'a fatamaraqtu bisaciid ciiddaan ku galgashay kamaa tatamaraqu daabba siday xoolo galgashaan bilan biyihii buu uga qiyaasanaya biyihii markii qofkii wudu raba xubnuhu ugu isticmaala qofkii biyihii waaye wudu'una rabana xubnihii barhkoodbu iyagana ugu isticmaala marka qofkii qobays raba biyaha waa iswada gaadhsiinay ciiddana waa inuu iswada gaadhsiiyo sidaas uu qaatay isagu uma ataytu nabiya sala allahu alay wasalam fadakartu dalika lahu faqaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi inamaa yakfiika an taqula biyadika haakada an taqula yani an tafcala biyadika haakada gacmahaaga saa tidhaho waa kugu filaan lahaa ثuma darba biyadayhi اlarda labadiisii gacmood buu ku dhuftay darbatan waaxida hal mar keliyu gacmihiisa dhulka ku dhuftay uma masax weliba waa afuufay wuu rogay buu afuufay uma masaxa ashimaala cala اlyamiin bidixda midigtuu mariyey iyo wadaahira kafayhi wa wajhahu ayb labada horta wejigu labadii gacmood mariyay markaasuu labadii gacmoodna isku masaxay oo iyaga isku masaxa kafeenka keliya marka tayamumka xadiidkan kada waa asax xadiid fii kayfiyati tayamum inta darbadoode laga dhigayo iyo gacmaha in halka laga marinayo xadiidkana ugu saxiixsan xadiidkan kada xadiid lamidii eh ma jiro xadiidkan marka waa xadiid muttafaq caleyh wuxuuna sheegayaa inay hal darba keliya tahay inay halkaa darba un wejiga iyo kafeenka keliya oo diraacinna waxba ayna daruuri ahayn in diraacinka la mariyo in gacmaha darba gaara loo qaatana ayna daruuri ahayn <clears throat> ayb marka hadduu qofku janaabo leeyahay iyo hadduu xadad asqara qababa sidaas unbuu yeelaya miyaadan markaas xamaar hadalkiisiya uu miyaadan maqal buu yidhi marka faqaala cabdullahi cabdullahi ibnu mascuud baa wuxuu ku yidhi awalam tara cumara lam lam yaqnac biqowli camaarin radia allahu canhuma isagoo cumar inuuna hadalkii cumar ku qancin ma aadan maqal cumar waa ku diiday sababtu ugu diidayna cumar wuxuu ahaa camaar iyo cumar kolkaa waa wada jireen ay arrintana qabsanayso isku sibaa qabsatay cumarna marka salaadii iska daayey ma tukanin canmaarna waa ijtihaaday oo wax ku galgashay marka uu yimidna marka nebigu alay sala sl markaas sidaa ku yidhi sidaasaa kugu filaan lahayd inaad sidaa tidhaaho saa inaad tidaao kugu filaan bs marka mar dambe ah, xadiidkan camaar uu sheegay iyo cumar cumar waa ilaaway marka waa idla jirtay buu leeyahay ani adigaa sidaa wadaeeda cumarna maa xusuusnayn markaasuu war ka fiirso camaaro waxaad sheegaysa ka fiirso camaar markaasuu yidhi haddaad jeceshahaaba iska dayna maba maba sheegayo dadku ma sheegayo markaasuu bal nuwalliika min dalika maa tawallayta marka isagu cumar cudurkaasuu lahaay ilowgaa ilooway laleeyahay adaaba ila joogay oo muxuaha goobjoogo u ahaa yaa isagoo muxuaha inuu qaadan waayo camaar xadiidkiisa uu qaadan waayo isagoo cudurkiisu sidaasuu ahaa laakiin qofkii kale cudur ma leh amar mxu ahay waa saxaabi jaliil ah oo hiqa ah markaasu muxuu ahay hadalkiisa waa la qabsanayaa qofka mxuahay ah, janaabada qaba halkaa darba keliya ugu filan labadiisa curcur iyo gacmihiisa un ugu filan baabu tayamumi lirad liraddi salaam salaamta qaadideeda inuu qofku u tayamumo can cumayrin mawla bni cabaasin anahu samicahu yaquul aqbaltu ana wacabdiraxmaan bnu yasaar mawla maymuna zawji nabiy zawji nabiy sala allahu alayhi wasalam labada yadaa nin baa nimid cabdullahi ibnu cabbaas baa leh xataa dakalnaa calaa abiljahm ibni alxaaris ibni simat alansaariy ilaan saxaabigaa uga soo gallay abujahmi faqaala abuljahmi abujahmi baa wuxuu yidhi aqbala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam min naxwi bi'ri jamal bi'ri jamal meeshaa la yidhaha xaggeedu ka yimid rasuulka ilaahay falaqiyahu rajulu nin baa la kulmay ninkaasuna waa abujahmiga naftiisa abujahbin xadiidka warinaya ayaa la kulmay faslma عalayhi waa salaamay rasuulka ilahi buu salaamay abujahmi falam yarudda rasuulu الlahi salى الlaه عalيه wasalam عalayhi kama qaadin salaabtii xatىa aqbala calى اjidaar ilaa derbi uu ku jeedsaday famasaxa wajhahu wa yadayhi uu mxu ahay wejigiisa iyo gacmihiisa uu ku masaxay intuu derbigii gacanta ku dhuftay uu gacmihii ku masaxay uma radda عalayhi الsalaam markaasuu salaamtii ka qaaday salaantii uu ka qaado ayb marka dhulka iyo welkii dhusha dushiisa aba in lagu isa qaadan karo gaar ahaan marka derbigaa hadduu yahay derbi muxuu ahaa dhoobo ka dhisan sidai derbiyaalkii beriyahoodii aan ahaan jireen hadduu mid dhooba iyo dhagaxyo un ka dhisana shamiinto iyo waxyaalo sidaas aan muxuu ahay dusha ka marsantah aan ahayn isagu kolley ba shaki male laakiin kii kale ee isagu iska amlanska ah sida kan oo kale aan naftiisa ma noqonayo mise ma noqonayo isagu derbi kolley waa un derbi derbi buu ku tayamay marka nebiga alayh isalaatu wasalaam waxaa jirta riwaaya oo sheegaysa inuu nebiga alayh isalaatu wasalaam derbiga dhul uu ku hoqay horta dhul uu ku hoqay laakiin riwaayadaas riwaayada shaafici baa wariyey shaafici sheekiisuna ibraahim ibn maxamed ibn abi ibraahim ibn maxamed ibn abi yaxya waa nin kastao waxoogaa dacfi ugu jiro inkastoo shaafici uu fiqo ka dhigayo ninkaas saduuq weeye uu lahaa hadda nin xagga caqiidada kulley nin fasid alcaqiida buu ahaa aimada qaarkoodna ay daciifiyeen <clears throat> ayb xadiidkan marka waa xadiid muttafaq caleyh oo saxiixa weeyo nebiga alayhi الsalaatu wasalaam inuu xaa'id yani jidaar inuu ku tayamumay ayb baab almu'minu laa yanjus عن أbي هريرة رضي الله عنه أنه لقya النبي صلى الله عليه وسلم في طريق min طرق المدينة وهuوa جuنوب isagoo أbu هurayra oo جanaabo qaba yaa nebiga jid jidadka madiina ka mida kula kulmay fansalla waa ka siibtay kolkay iska soo horbaxeen uu dhexda ka dusay fadahaba waa tegay faاktasala waa qubaystay fatafaqadahu النabiyu sal ه alay sl nebigaa tabay abu hurayra iska soo horbaxeen ba haddana arki waayey waa tabay nebiga عalيه الصلاaةu وaسلام fajaءa waa yimid faqaala markaasu ayna kunta ya aba hurayra xaggee jirtay abu hurayrow faqaala ya rasuula الlah laqiitanii wa ana junubun anoo janaabo qabaad ila kulantay fakarihtu an ujaalisaka xataa awtasil waxaan karaahaystay inaan kula fadhiisto anigoo mxu ahay aan qubaysanin rasuulu llahi sala allau alay slam subxaana allah ina almu'mina laa yanjus qofka mu'minkii ma nijaasoobo isagoo xay ma nijaasoobo markay qofku kolkuu janaabo qabo janaabadaa laga qabaysanayo ma aha inuu jirkiisii nijaasoobay oo wixii uu taabtay iyo uu nijaasaynayo sida haweeneyda dhiiga lehna waa sida kale ama umashiihina waa sida oo kale oo waxay taabatay iyo darkay dhaqday iyo cuntaday karsi iyo weelashay xashi iyo waxba uma yeelaya jirkeeda waa qofka jirkiisa waa iska daahir qofka muminka markaasina kuma nijaaso baabu dikri اllahi عaزa wajala عalى kuli اأxyaan si kastaba dikriga ilahay in lagula yimaado oo janaaba iyo xayd iyo sina ayna celinayn can caaishaةa radي allahu canha qaal kana الnabiyu salى اllahu عalيه waslm yadkuru اllaha عalى kuli axyaanihi alى kuli xaalaatihi nebigu ala sl dikriga isagoo janaabo qaba isagoo jiifa isagoo kol walbaba xaalo kastaba waa kula imaan jiray dikriga ilahay laakiin qur'aanku isagu kuma jirin qur'aanku kuma jirin xadiidka cali ayaa isaga ku caddahay inuu leeyahay nebiga alayh الsalaatu salaam lam yakun yaxjuzuhu shayءun can alqur'aani ila aljanaaba markaan markuu janaabo qabo qur'aanka ma aqriyi jirin laakiin isagoo mutawadi aan ahayn oo musqusha kolkaa ka soo baxay waa aqriyi jiray qur'aanka waa aqriyi jiray marka salaantii uu nabigu alayh salaatu wasalaam u tayamumay abdujahmi markuu la kulmay ee uu salaamay salaamtaas daraaddeed uu tayamumay salaadiina dikri salaantii dikri bay ka mid tahay sidoo kale jaabir mar uu salaamayna waa u weyse qaatay markuu weyse qaatay kadamba bu u jawaabay ee salaantii u celiyey laakiin marka waajib ma aha dikriga ilaahay in loo weyse qaataayo waa wanaagsan tahay oo marka in ilaahay dikrigiisoo la weyneynaya bay keenaysaa laakiin waajib ma aha qur'aanka in loo weyse qaato marka la aqriyaya haddaan musxafka la taabanaynin iyadana waajib ma aha laakiin waa wanaagsan tahay oo qur-aanka in la ixtiraamaayo marka la aqriyayo loo cadaydo oo loo weyse qaato oo laysu hagaajiyo meel fiican la fadhiisto waa fiicanta waajibsa maaha baabu akli اlmuxdiثi wain lam yatawada can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alيyه wasalam kharaja min alkhalaa musquushuu ka soo baxay fautiya biطcaamin cuntaa loo keenay fadakaruu lah wudu wudu bay u sheegeen adan wayse qaadan miyaa cunaysaa bay yidhaheen faqaala markaasu wuxuu yidhi a uriidu an usalliya faatawada ma inaan ma inaan tukadaan rabaa aan wayse qaatay ma inaan cunaan rabaa mooyaane kuwa kalena waxay leedahay inamaa umirtu an atawada'a idaa aradtu an usalli markaan wayse qaat idaa qumtu idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuhakum waydiyakum kolkaan baa layna amray marka marka kolkaan cunayna inaan cuntada daraaddeed ugu weyse qaadanno laynama amrin kitaabu alxayd baabun fii qowlihi tacaala wayas'aluunaka can almaxiid alaaya yani iqra' alaaya aw akmil alaaya can anasin radia allahu canhu ana alyahuuda kaanuu idaa xaadat almar'atu fiihim lam yu'aakiluuha yahuud ba waxay ahaayeen markay haweenaydu dhiigto dhiig ku yimaado wax lamay cuni jirin ayb walam yujaamicuuhunna fi lbuyuuti guryahana kulama ayna kulmi jirin ijtimaaca marka ijtimaaci baa laga wadaa guri lama ayna seexan jirin yani guri lama seexan jirin sariirka lama seexan jirin mare lama huwan jirin dibadday seexin jireen ama qol gaaraa ah la seexin jirin gaar baa loo karantiinamayn jiray sidii iyada cudur qabta fa sa'ala asxaabu nabiyi sala allahu alayhi wasalam annabiya sala allahu alayh wasalam asxaabtii nebigaa marka waxay weydiiyeen muxuha nebiga arrintaa weydiiyeen faanzla allahu caza wajal wayas'aluunaka can almaxiid qul huwa adan wasaq weeyaan yani faاctazilu الnisaءa fi اlmaxiiضi almaxiiض makaanu lxaydna waa la yidhaahaa waqt lxaydna waa la yidhahdaa makaanu lxayd meesha dhiigga leh un haweenka mxua kaga fogaada oo meesha dhiigga leh uga dhawaanina waqtiga ay dhiigga leeyihiin marka noqonaysa marka intaas mxuaha farjiga iyo inta hareerihiisa iyo in la iska ilaaliyo taasa iyadu waajiba laakiin jirkaada intiisi kale waxba dhima ayb faqaala rasuulu llahi sala la alay slm markaasuu rasuulka ilahi wuxuu yidhi isnacuu kula shayin ila nikaaxa yani jima galma mooye wax kaloo ka dhan marka ku sameeya naagihii dhiigga lahaa ha taabasho mara la huwasho muxuu la sheekaysi wax walbaba la samey la cun aad wax la cuntaan wax walbaba ku sameeya ila jimac mooyaane fabalaga dalika alyahuuda yahuud bay arrintii soo gaadhay faqaaluu markaasi waxay yidhaaheen maa yuriidu hada arajulu ninkanu ma rababa an yadaca min umuurinaa min amrinaa shay-an ilaa khaalafana fiihi wax alla wixii arrinta iyadoo dhan baba inuu nagu khilaafo unbu ninkan raba wax walba inuu nagu khilaafo rabaa ayib kaanuu marka xadiidkan wuxuu beeninayaa waxyaalaha yahuudda haddeen iyo ay ku dacwoodaan ku andacoodaan yahuudi iyo atbaacdooda ay ku dacwoodaan <clears throat> inuu nebigu alayh salaatu wasalaam axkaamta ka qaadan jiray yahuud uu ka qaadan jiray hataa qur-aanka qaarkiisa waxay bay yidhaahaan beentooda nebigu alayh salaatu wasalaam inuu inuu ka qaatay yahuudda uu ka qaaday marka nebiga alayh salatu slam khilaafkiisu yahuudda inuu khilaafi jiray bay yahuuddii bay ictiraafayaan dabkii nebiga alayh sala la joogo fa jaa-u sayd ibnu xudayr sayd ibnu xudayr baa yimid cabaad ibnu bishrin radi allahu canhuma faqaala markaasay waxay dhaheen yaa rasuula allah ina alyahuuda taqulu kada wa kada yahuudi sidaasayba leeyihiin afalaa nujaamicuhunna ma ma u galmoonaaba aan khilaafka haba sii weynaade ma ma jimacna haweenka fatamacara wajhu rasuuli llaahi sala allahu alay wasalam yani tagayara wajhu rasuulka ilah wejigiisi baa doorsamay waa ka cadhooday xataa dananna ama xataa dannaa xataa danannaa ilaa aan ka malaynay ama labadoodii ay uga maleeyeen annahu an qad wajida an qad wajada calayhima yani an qadiba calayhima inuu u cadhooday inuu u cadhooday nebigu alayh sala slam qalbi xumaaday bay ka maleeyeen markaasay baxeen faistaqbalahumaa waxaa ka hor yimid hadiyatun min labanin ilىa rasuuli الlahi slى الlه عlay slm caana hadiy oo nebiga hadiye loogu keenayba iyagoo sii socda baa laga hor keenay markaasaa nebiga loo keenay caanihii faarsla fii aharihima gadaashoodu qof ka daba diray waa soo celiyey caanihii baa marka wax laga siiyey fasaqaahuma caanihii buu waraabiye caanihiibu wax ka siiyey facarafa markaasay waxay garteen an lam yajid calayhimaa inaan u cadhoonin inaanu u cadhoonin nebiga alay slam hadalkooda unuun karhay bay garteen marka ayb marka xadiidkankadu wuxuu sheegaya haweenayda xaa'idada ah jimaac mooyaane wax kaloo mamnuuc ka ihi inaanu jirin xataa bayna eh, bayna arukba wasura in laga taataaban karo oo qofka uu kala ciyaari karo uu keenaya ayb xadiid soo socotana waa arki doonaa xadiid iyagu waxaa jirta ku qaydaysa eh, muxuu ahaye inuu muxuu ahay inta udhaxaysa xudunta iyo jilbaha udhaxaysa in la iska ilaaliyo xadiid sheegaysa baa jirta ama ficilkii nebiga alayh isalaatu wasalaam ama amarkiisii ah waa jira axaadiid arrintaa ku qaydaysa markuu dhiigu xoog u socdo inay tahayna iyaguna waa jiraan xadiidkaana markuu arki doonaa xadiidkan kadu isagoo kolkan kelig ahaan hataan u qaadanno wuxuu keenayaa jimaac mooyaane wax kaloo mamnuuc ah inaanu inaanu jirin baabu صifati gusli اlmar'ati min alxaydati wاljanaaba can caaishaةa radia allahu canha ana asma'a radia allahu canhuma sa'alat الnabiya salى allahu عalayhi wasalam can gusli اlmaxiid sida dhiigga loogu qabaysanayo bay asmaa weydiisay nebiga alayh salatu slam asmaadaas ma asmaa binta abi bakri ba ismo asmaa binti yaziid ibni sakan ayb labadaba marka waa la yidhaha lakin asmaa binta abi bakr inay tahay baa u eg tahay faqaala markaasu wuxuu yidhi ta'kudu waxay qaadanaysaa ixdaakuna midiin ma aha biyaheeda iyo wasidrataha gobkeeda caleenta gobkay ku qabaysan jireen ayb marka shaamba iyo saabuun lagu qabaystay iyo ma jiri jireen kuwaasay qaadanaysaa fatatataharu way ku tahaaro qaadanaysaa wa tuxsinu طuhuur tahaaro qaadadkay hagaajinaysaa uma tasubu calىa ra'siha yani wtahorda hore wuxuu ka wadaa wa inay isnadiifinayso oo dhiiggii meeluhu ka yimid iyo meelku soo maray iyo ay ku nadiifinayso uma tasubu calىa ra'sihaa madaxeeday ku shubaysaa biyaha fatdlukhu waa hoqaysaa oo gacantay ku jijibinaysaa dalkan shadiida xataa tabluga ilaa ay gaadho shu'uuna ra'sihaa yani usuula ra'sihaa madaxeeda jirkiisa ilaa u gaadhaan biyihii ay gaadhaan uma tasubu calayha almaa biyaha isku shubaysaa marka jidhkeeda kale biyihii israacsinaysaa uma ta'hudu waxay qaadanaysaa firsatan mumasaka fersa yani qica qica ay qaadanaysaa mumasakatan oo la miskeeyey miski la mariyey qiطca min الsuuf oo min alqطn aw min khirqa ayay qaadanaysaa oo miski ayay marinaysaa fatatataharu bihaa markaas ku tahaaro qaadanaysaa ku tahaaro qaadanaysaadaas bay fahmi waayeysaa asmaa markaasay caaisha fahamsiinaysa wuxuuna ka wadaa yani inay ku nadiifiso oo meeshii dhiigu soo maray ay muxuu ahay mariso miskiga ay mariso ayay ku uu ka wadaa nebigu alayh isalatu wasalaam uma ta'kudu waxay qaadanaysaa firsatan qicay qaadanaysaa mumasakatan oo miskii la mariyey fatataharu biha way ku tahaaro qaadanaysaa faqaalat asmaa asmaa waxay tidhi kayfa atataharu biha see ugu tahaaro qaadanaysa way isku nadiifinaysaabuu marka ka wadaa se way garan weydeen marka see ugu isugu tahaarinaya faqaala markaasuu yihi subxaana allah tatahariina biha waa isku tahaarin isku nadiifinaysaa weliba wejigu ka darday oo waa xishooday nebiga aleyh isalaatu wasalaam inuu waxaas muxuu ahay cawrada iyo waxyaalahaas aada buu u xishood badnaa nebiga aleyh isalaatu wasalaam inuu walow ay banaan tahay kolkaas oo kale oo markaa cilmi ahaan loo sheegaayo ay banaan tahay in la sheego haddana nebiga aleyh salatu slam xishoodkiisa aada u badnaayo inuu caddeeyo buu iska ilaalinaya marka wuxuu kinaayu isticmaalayaa nebiga aleyh isalaatu wasalaam marka qofka caalimka iyo markuu wax la uu jawaabayo inuu isticmaalo hadal kinaayo oo sariix aan ahayn haddii uu ku kalsoon yahay qofkan uu jawaabayo fahmigiisa ku kalsoon yahay oo afka ka ilaaliya waxyaalaha laga xishoodo kaasaa loo qaatay fa qaalat caaisha caaisha waxay tidhi kaannahaa tukfii daalika iyadoo sidii iyadoo arrintaa qarinaysaba waxay ku tidhi tatatabaciina ahara dami waxaad raacsiinaysaa oo ka dabamarinaysaa dhiigga raadkiisa dhiigu meesha uu soo marmaray iyo halka hareerihiisa iyo yaad marmarinaysaa wa sa'alatu can gusli ljanaaba janaabada qabaysigeedii buu weydiiyey faqaala markaasu wuxuu yidhi ta'kudu maaan biyay qaadanaysa fatataharu way isnadiifinaysaa fatuxsinu طahuur uma aw tusbiqu طuhuura tubliqu طahuura buu yidhi mise tuxsinu طahuur uma tasubu calىa ra'siha madaxeedii biyaha ku shubaysaa fatadlukuhu xataa yabluga shu'uuna ra'siha ilaa madaxa muxuu ahay salkiisa uu ka gaadho oo yani jirka uu gaadho madaxa marka waxba inay furfuraan haweenku markay qubaysanayaan inay biyaha isaga madaxooda u daban yahay biyaha intay ku shubaan oo gacanta ku xajiyaan si ay qoyaankii salka ugu gaadho gacanta ugu xajiyaan kale un baa waajiba inay furfuraan waxba waajibku ma aha sida xadiidka umu salama muxuu aha uu nabigu alayh salatu slam ku caddeeyey uma uma uma tufiidu calayha almaaa biyaha isku shubaysaa yani jidhkeeda intiisa kale biyaha ku shubaysaa faqaalat caaisha caaisha waxay tidhi nicma nisaau nisaau lansaar marka asmaadaas waa asmaa binti yaziid bay ahayd asmaadaas su-aal kale ahayd asmaa binti yaziid bay leedahay iyada ansaariyad ah asmaa binta abibakr ma aha waa asmaa binti yaziid nicma haweenka ansaar bay ammaanaysaayo ay cilmi jacayl ku ammaanaysaa nicma alansaar nisaau haween baa wanaagsan nisaau lansaar weeyaan haweenkaa wanaagsanna lam yakun liyamnacahuna alxayaau an yatafaqahna fi ddiin xishoodku uma diidi jirin inay diintooda fahmaan oo waxay nabiga ay u baahdaan alayh salatu slam uga baahdaan oo dhan walow wax laga xishooda xataa hadduu yahay waa su-aali jireen ilaa kolka qaarkood haweenka nebiga ee la joogaayo ay ka shiixi jireen sidii qisadii aynu soo martaye umu sulaym markay haweenayda mxu ahay ixtilaamta ay weydiinaysay haweenkii nebiga la joogay baa isku sheexay baabu munaawalaةi اxaa'idi اkhumrata wاhawb khumra waxaa la yidhaha qaطca yaroo darin ahoo oo muxuaha in yaroo inta yare lagu sujuudo keli in yaroo lagu tukado keli ayaa khumro la yidhaha salli yaroo caw ka samaysan ayaa khumro la yidhaha marka inay masjidka intay ka soo laacdo muxuahay salli iyo qatiifad iyo wax sidaas iyo mare iyo gacanta intay soo geliso masjidka ay ka soo bixso عn abi hurayraةa radي الlahu عanهu qaal baynamaa rasuulu الlahi salى الlahu عalيه وsلم fi اlmasjid maruu nebigu masjidka ku jiray faqaala yaa wuxuu yidhi yaa caaئiشha naawileeni hawba marada isoo si caaisha marada iisoo fidi faqaalat markaas waxay tii inii xayd dhiig baan leehay qaala ina xaydataki laysat fii yadiki dhiiggaagu gacanta kaagagama yaalo gacanta marka masjidka waa soo gelin kartaa fanaawalathu way usoo dhiibtay baabu tarjiil اxaa'idi wa gaslu ra'si الrajul haweeneyda dhiiggale shanlaynta ay u shanlayso ninkaada u shanlayso iyo inay madaxa u dhaqdo iyadoo dhiig leh can caaishaةa radي allahu canha qaalat in kuntu innahu xaalku wuxuu yahay kuntu inaan ahaa laudkilu laadkhulu اlbeyta gurigaan geli jiray lilxaaja xaajaan u geli jiray waa ictikaafka kan wاlmariidu fiihi isagoo qof jiran uu ku jiro kolkaan muctakifa aan ahay gurigaan geli jiro oo lxaaja yani qada lxaajaan ugeli jiro masquul iyo guriga u aadi jirtay isagoo qof eh, mariidina guriga uu jiifo famaa as'alu canhu ma aanan weydiinayn ilaa ana maara anigoo socda inaan ku leexdo inanta ku leexdo andha hebel seebuu yahay baan iska ilaalinayay ictikaadka daraaddiisa muxuaha ilaalinaysa iyadoo socoto masquushii marka kusii socota ama kasoo noqonayso midkiis aggiisa usoo socoto inbay odhanaysa hebel siduu yahay ayb marka qofka muctakifkiihi waxyaalaha daruuriyaadka ee musqulgalida iyo sawayse qaadashada iyo cunto iyo haddii mxu ahay lagu keena ayna suuroobaynin iyo wain kaana rasuulu lahi sala la alay sl rsulka ilahina wuxuu ahaa la yudkilu calaya ra'sahu madaxiisu isoo gelin jiray fi lmasjidi masjidku iusoo gelin masjidka isagoo ku jira uu madaxiisa isoo gelin jiray isagoo muctakif ah oo masjid ku jira uu mxuaha int albaabka dhinaciisa soo fadhiisa ilan gurigi iyo waa isu furaayeen masjidke uu madaxa guriga uu gelin jiray fa urajilhu waa u shanlayn jiray wa kaana laa yadkulu lbeyta gurigana ma soo geli jirin ila lxaaja xaajat insaan ila qada mooyaane in kaana muctakifan haddii muctakif yahay ayb ida kaana muctakifan hadduu muctakif yahay guriga qadaa xaaja mooya si kale uma soo geli jirin marka qofka muctakifka madaxiisa iyo xubin un jirkiisa ka mid a ah hadduu ka bixiyo misl ka bixiyo ictikaafka iyo xubin madhi dhibaayo haweeneyda oo dhiig le inay ninkeeda madaxa u dhaqdo ama timaha u shanlayso oo jirhkeeda iyo jirkahoosa ay isqaataabtaan waxba ma dhibaayo qofka muctakifka ah taabashada haweenaydiisa jirkaada u taabta biduuni shahwa iyadana ictikaafkiisa waxba uma dhigayso oo markuu ilaah leeyahay walaa tubaashiruuhunna wa caakifuuna fi lmasaajid mubaasharadaas marka inaan jirka iyo jirkuba istaabanin lagama wado ee waxaa laga wadaa jimaac iyo wixii lamid ah baa laga wadaa baabu alibtikaa fii xijri alxaa'idi waalqiraa'ة in lagu jaqalaysto ama lagu seexdo haweeneyda dhiiggale dhabteeda oo haddana qur'aan la aqriyo can caaishata radia allahu canha annaha qaalat kana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam yataki'u fii xajri aw fii xijri wa ana xaa'idun anigoo dhiig leh fayaqra'u qur'aan markaasu qur'aan aqri jiray marka qofka isagoo gugal nijaasi iyo ku fadhi iyo wax sidaasaan ama gugashiisu meel nijaasa ay ku fidsan tahay iyo inuu qur'aanka aqriyo ama dhar nijaasa xidhan iyo waa dhibaato magaalika baabu nawmi maca alxaa'idi fii lixaafin in hal mara lala huwado haweeneyda dhiiga leh can ummi salamata radia allahu canha qaalat baynamaa kuntu ana mudajicatan maca rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam mar aan la jiifay rasuulka ilaahay la jiifay fi lkhamiila qatiifada aan kula jiifay id xidtu yaan si kada ah yaan u dhiigay oo dhiigi iiga yimid fansalaltu waa siibtay waan dusay si tartiibaan u baxay fa akhadtu tiyaaba xaydatii darkii dhiiggayga dhiig ugu yimaadaan qaadan jiray yaan qaatay faqaala lii rasuulu llahi sala la alay sl markaasuu rasuulka ilahi wuxuu yidhi anafisti yani axidti miyaad dhiigtay qultu nacam qaala fadacaanii waa ii yeedhay fadajactu macahu fi lkhamiila qatiifadii baan kula soo seexday qaalat wa kaanat hiya wa rasuulu llahi sala allahu alay slam yaqtasilaani qaalat qofkaas sidaa hadalkaali waxaa weeyaan waa zaynab zaynab bintu umi salama ay hooyadeed xadiidkan ka warinaysaa waxay leedahay umu salama iyo rasuulka ilaahay waxay iskula yktasilaani waxay iskula qabaysan jireen fi linaa'i alwaaxidi min aljanaaba hal weel keliya ayay iskagala qabaysan jireen janaabada sida caaisha baynu kusoo marray marka caaisho keligeed ma aanay ahayn arrintaas caaisha iyo kayrkeedba nabiga alay sala slam samayn jiray baabu mubaasharati alxaa'idi fawqa alizaar mubaasharada wuxuu siduu ku fasiri doono saddex macnaa mubaasharada saddexda loogu sumaala asalkeeda aslu wadcihaa waxaa weeye ilsaaqu lbashara bilbashara jidhka oo jidhka la taabsiiyo weeyaan marka mulaamasa ayaa asalkeedu hore ahayd haddana jimaacana waa loo isticmaala jimaaca kaamilka ee bilfarji mubaashara isna waa la yidhaahaa sida aayaddu ay leedahay walaa tubaashiruuna waantum caakifuna fi masaajid yani laa tujaamicuuna jimac fii gayri farji isagana waa loogu isticmaalaa oo inuu marka ninka haweenaydiis iyadoo dhiig leh intuu muxuu ahay mare iyo huwiyo uu dusha muxuu ahay intuu ka fuulfuulo oo hataa biyihi iskaga keeno waa heli karaa kaas dambaana hadda looga jeedaa bu markaa sheekh alalbani tacliiqiisa saasuu leeyahay fawqa alizaar buu maxaa nabigu alayh salatu slam haweenaydiisa iyadoo dhiig leh uu ka jimaaci jiray yani ayib an caaishata radia allahu canha qaalat kaanat ixdaana midayo waxay ahaan jirtay idaa kaanat xaa'idan markay dhiig leedahay amarahaa rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahay wuxuu fari jiray an ta'tazira inay guntato fii fawri xaydatiha yani fii awali xaydatiha wa quwati xayda markuu dhiiggu xoog uga socdo ee dhiiggu bilo uu yahay inuu muxuaha qaadato uma yubaashiruhaa saasuu leeyahay ayb izaarkaas sheegidiisaa laga qaatay buu sheekh alalbani uu leeyahay in mubaasharadan hadda looga wado jimaac min hayri farji farjiga meel aan ahayn haweeneyda looga looga galmoodo saas ah, in laga wado laakiin inay taabasho ay tahay oo fawqa alizaaridaas marka laga wado yani izaarka inta ka sarraysa inta halkuu guntigu uu qabta inta ka sarraysa ee muxuu ahay naasahii iyo laabta iyo waxyaalahaasi in laga wado wax mancinaya ma garanaya lakin isagu wuxuu yahay taasaa qariino ah oo tusinaysa in hadda laga wado jimaac min hayri alfarji وأyكم ymlk irbh kama kana rasuul الlahi slى الlه عalيه وasلم ymliku irbh kineebaa xubintiisa celin kara irb waxaa qطca min اjism yani dakarkiisa ka wada raggii bay leedahay kineebaa isu celin kara siduu rasuulka ilah isu celin karay yani isma celin kartaan idinku rasuulka ilah waa iscelin karay inuu intuu heerkaa uu gaadho oo himiloodo haweenaysi sidaas mxua ula ciyaaro uu haddana iska ilaaliyo farjiga iska ilaaliyo waa keri karay idinkuse ma keri karta ayb marka waxaad moodaa inay khusuusiyo ka wado dadka kale leyba qofki isagu isku kalsoon inaanu muxuu ahay farjiga iska ilaalin karaayo sidaas inuu yeelo waa u bannaanta haweenaydiisa waxyaalahaas uu ku sameeyo taataabasho iyo mxuaha biyo iskaga keenid iyo wax baabu ashurbi maca alxaa'idi min alinaa'i alwaaxid haweeney deegle in weel keliya lagaga dabacabo weelkay ku cabti lagaga dabacabo qaadada wax ku cunta lagaga dabacuno lagula wadaago oo midba kol qaadada qaato inay bannaan tahay can caaishata radia allahu canha qaalat kuntu ashrabu waan waxbaan cabbi jiray wa ana xaadun anigoo dhiig leh uma unaawiluhu nabiya sala allahu alay slm markaasa nabiga u dhiibi jiray weelkii fayadacu faahu afkiisuu saari jiray calaa mawdici fiya afkayga meeshiisii fayashrabu waa ka cabi jiray weliba waa la raadsan jiray halkii uu eh, afka ka saaray naftiisu meesha afka ka saaray naftiisu isna ka saari jiray wa atacaraqu lcarq laftaan xagxagan jiray wa ana xaa'idun anigoo dhiig leh uma unaawiluhu nabiya sala allahu alay slam markaasaa nebigu u dhiibi jiray fayadacu faahu calaa mawdici fiya meeshii afkayga yuu afkiisa isaguna saari jiro meeshaan ka goostay nafteedu isna ka goosan jiray baabun fi lmustaxaadati wa salaatiha can caaishaةa radi allahu canha qaalat istaftat umu xabiiba bintu jaxsh umu xabiiba bintu jaxsh zaynab bintu jaxsh walaasheed ah radi allahu canha rasuulka ilaahay bay ka fidi dalabtay rasuul اllahi salى اlahu alay waslam faqaalat markaas waxay tihi inii ustaxaadu anigu mxua dhiigga waa iga shubmaa mustaxaado waxaa la yidhaha haweeney aan dhiigu ka joogsanaynin taasaa la yidhaha haween umu xabiiba binti jaxsh iyo walaalaheed mxuaha zaynab binti jaxsh iyo xamna binti jaxsh kulligood waa mustaxaabaad bay ahaayeen ayib marka umu xabiiba ayaa nebiga alayh salatu slam weydiisay oo tiri anigu mustaxaab aan ahay faqaala markaasu wuxuu yihi inamaa daliki cirqun kaasu waa xidid xidid caazil la yidhaaho oo raximka ku yaala ayaa muxuu ahay uu ka yimaadaa baa la yidhaha dhiigaas ayb marka kii xaydkii caadiga aha ma aha faاktasilii qabayso uma sallii tuko saasuu ku yidhi nebigu alayh الsalatu slam fakanat taktasilu cinda kuli salaatin salaad walbaba way u qabaysan jirtay umu xabiiba ixtiyaad daraadii salaad walba way u qabaysan jirtay qaala layth bnu sacd layth bnu sacd radi allahu canhu baa wuxuu yidhi ninkan raawiga xadiidka warinaya wuxuu yidhi walam yadkur bnu shihaabin ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyه wasalam amara uma xabiiba binta jaxshin radia allahu canha an taغtasila cinda kuli salaatin inay salaad walbaba u qabaysato inuu rasuulka ilaahay uu faray ibnu shahaab ma sheegin ficlan mana farin laakin wuxuu yidhi haddaad karayso salaad walbaba inaad u qabaysato muxuu ahay saasaan jeclahay weliba marka saas ixtiyaad ba iyadu saa u yeeli walaakinahu shayءun facalathu hiya waa wax iyadu yeeshay idan bas waxaa ixtiyaad u yeeshay baab alxaaidu laa taqdi salaata wa taqdi sawm haweeneyda dhiiggalay salaada waa ma qadaynayso soomkasta waa qadaynaysa can mucaadata qaalat sa'altu caaishata radia allahu canha caaishan waxaan weydiiyey maa baalu lxaa'idi taqdi sawma walaa taqdi salaa maxaa ugu wacan haweeneyda dhiiggaligu ay salaadihiin ayna u qadaynayn soomkiina u qadaynaysaa faqaalat caaisha marka waxay tidhi axaruuriyatun anti xaruuriyad miyaad yani khaarijiyad miyaad tahay mxuha xaruuriyiin waxaa la yidhaha nimankii khawaarijta la odhan jiray baa xaruuriyiinna la odhan jiray oo beledkay degeen ee ugu horreeyay isku urursadeen baa xaruuraa la odhan jiray kuwaasaa loo nisbeeya marka niman mutashadidiina ah bay ahaayeen oo waxyaala takaaliif ahoo sharcigu aanu la imaanin saara markaasay leedahay ma sidaas nimanka dadkaasaad ka tirsanta madhabka miyaad haysataa maxaa mxuhay muxuu yahay su aalka kada ay su-aalaysa qultu markaasaan waxaan idhi lastu bxaruuriya xaruuriya miihi walaakini asal waan su-aale inaan ogaado maan rabaa qaalat markaase waxay tihi kaana yusiibunaa daliki arrintaasaa nagu dhici jirtay fanu'maru biqadaa'i sawmi walaa nu'maru biqadaa'i salaa salaada inaan qadayna nalama feri jirin soo kasta inaan qadayna lama feri jirin taas marka waa itibaac lisharci lisharci weeyaan marka maxay tahay xikmada jirtaa iyo waxyaalahaas iyo waa maalaa yacni marka ama ha la garto xikmada sidan loo lisu faray ama yaan la garanin marka waa in sharciga awaamirtiisa la raaco baabu hamsu min alfira shani waxay ka mid tahay fira ka mid ah alfira saliima waa firada waa lagu fasira khilqadii saliimada ahi ee dadka ilaaha uu ku abuuray ee mustaqiimada ahi ee muxuu ahay sunadana waa lagu fasira an abi hurayrata radi allahu canhu an nabiy sala allahu alay slam qaal alfiratu hamsun bu ama hamsun min alfira firadu waa shan buu yidhi mise shani fitraday ka mid tahay alkhitaanu wاlاstixdaadu وتqliim الأظفاar وnaطف الإbط وqas الshaarب alkhitaanu gudniinka ayb wاlاstixdaadu iyo mxuu ahaay xeerashada timaha hoose la iska xeero timaha hoose caanada la yidhaha xeeritaankooda ayaa la yidhaahaa istixdaad la yidhaahaa وتqliim الأظفاar cidyaha la iska guro w naطف الإbطi kilkiladoo la iska rifo timaha kilkiladoo la rifo وaqas الshaarب iyo muxuu ahay shaaribta oo la iska jaro baabu خمس min الفطرة cashر min الفطرة عن caaئiشhaةa رadي الله عanهa qala kana rasul qala rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم cashر min الفطرة kanaa kii hore ka waasacsan qas الshaarib وإعفاء اللحyة yaعni iطaalatuhaa wa tarkuhaa min غayri xalq gerka oo la sii daayo ayib garka oo la sii daayo oo aan la xiirin laakiin in la quseeyo oo la jarjaro oo la yargaagaabiyo isagu marka min ficli bacdi صaxaaba ayaa ku sugnaatay nebiga alayh salaa slam hal xadiid oo daciif oo waliba sheekh albani isagu mawduucba u ka dhigo unbaa laga sheegay inuu garka uu qorqori jiray oo gaagaabin jiray laakiin wax xadiid oo sugan nebiga alayh salatu salaam inuu garkiisa wax ka taaban jiray isagu ma jiro laakiin min ficli bacdi asxaabihi isagu waa jira inuu yargaabin jiray cabdullahi bn cumar iyay ka mid ahaayeen inay yar husayn jireen oo yar hagaajin jireen ayb marka garka in la sii daayo wasiwaaku cadayashada wa istinshaaqu lmaa'i biyaha lagu sandaarsado wa qasu ladfaar cidiyaha oo la jaro wa qaslu lbaraajim baraajimta oo la dhaqo baraajimtana waa kaynu xadiidkii aynu kusoo maray abi hurayra marka waa faraha dhabarkooda faraha kuwaas eh, xubnaha faraha xubnahooda dhabarkooda iyo baraajim iyo rawaajib iyo la yidhaahaa marka wuxuu dadka mxuu ahay shaqaalaha ee acmaasha iyo waxyaalaha saliidda iyo waxyaalahaas lehiyo gacanta la gala ee farahooda laabatadooda iyo marka wa ku harhaaraya wasakiga waxbaa ku harhaaraya marka inay si fiican u dhaqaan baa laga raba markay fara dhaqanayaan wanadfu libti waxalqu lcaana waa kii istixdaad xadiidka horen uu ku magacaabo waintiqaasu lmaai intiqaasulmaana waxaa laga magacaaba alistinjaau bilmaaya biyaha oo lagu lagu darabiyeesho qaala zakariya qaala muscabu wanasiitu alcaashira tii tobanaadse waa ilaaway ilaa an takuuna madmada inay madmadada tahay mooyaane madmada inay tahay u buu le marka ti kale zaada qutayba qutaybatu bnu saciid ba wuxuu ku daray qaala wakiicun intiqaasu lmaa yani listinjaa waa fasiray marka intiqaasu lmaaga fasiraya istinjaa bilmaa baa laga wada tobankaasuba marka waxaa weeye waa fitradii ka mid yihiin fitrada yani khalqada saliimada abaa keenaysa oo qof alla qofkii mxua qof waliba caqligiisa waa ku garan karaa in arrintaas arrin fiican ay tahay qof waliba waa la wanaagsanaanaysaa ama waxaa min alfitra yani min muxuu ahaye waxay ka mid tahay yani min awaamir الsharc ayay ka mid tahay labada waa lagu fasira baabu munaawalati اlakbari listiwaaq qofka weyn in cadayga loo dhiibo oo lagu maamuuso can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alay waslam qaal araanii fi lmanaami hurdaan isku arkay atasawaku anigoo cadayanaya bisiwaakin fajadabanii e. rajulaani laba nin ayaa ay kala jiitay yani mid walba cadigii inaan siiyo oo iga dalbaday axaduhuma akbaru min alaakhar mid uu ka kale ka weyn yahay fanaawaltu siwaaka alasqara minhuma koodii yaraabaan cadiga u fidiyey faqaala lii faqiila lii markaasa la yidhi kabir kabir baa la yidhi faacطaytuhu lakbara kii weynaa fadafactuhu waxaan u dhiibay ilaa akbarkoodii da'da weynaa marka qofka da'da in lagu maamuuso oo loo xurmeeyo da'weynankiisa baa xadiidkan marka laga qaadanaya baabu axfu shawaariba wa axfu lixa can ibni cumara radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam khaalifu lmushrikiin mushrikiinta khilaafa axfu shawaariba shaaribaha jara taaribaha jaradaas ixfahaas laba siyood baa labada lagu fasiraa yani iqtacuu xafaafiyaha hareeraha ka jara hareeraheeda inta debinta kusoo foorarsata in la jaro iyo muxuu ahaay jara oo kulligeed wada jara oo gaabiya kulligeed wada gaabiya wa acfu lixa garkana sii daay an anas markay muxuu ahay mushrikiinta sidaa cagsigeed bay yeeli jireen shaarubtana waa sii dayn jireen garkana waa xeeri jireen markaasuu nebigu alayh الsalaatu slam uu yihi khilaafa oo garkana sii daaya shaaritana jara وعn أنس بن مالك رضي الله عنه qاaل وqt lnaa وqita lanaa waxaa naloogu wqtiyeeyey fيi qaص الshاarب وتqليم الأظفاar وaنطف الإبط وxalq الcaanة intaasoo dhan ba waxaa naloogu mudeeyey anlaa نترka inaanan ka tegin أكثara min أربعيiنa layla fartan beri wax ka badan inaanan isku daynin ashyaadaas inay ka yar tahay mooyaane aanan ka badinin marka ugu badnaan waa afartan beri inay mxuahay uu isku daayo afartan beri wixii ka dambeya waa inu sii baabu gusli اlbawli fi lmasjid can anas bni maliki radi allahu canhu qaal baynamaa naxnu fi lmasjidi maca rasuuli اllahi salى allahu alayh wasalam id jaءa acraabiyu faqaama yabulu fi lmasjid masjidkuu muxaa ku kaajinin reer baadi'ihi faqaala marka weliba dadka agtiisa u kaajay faqaala asxaabu rasuuli lahi sal l sl saabkiisa nabiga waxay yidhaheen mah mah mah bay yidhaheen yani kufr kufr kada kada kadaa bay ku yidhaheen waana ku ordeen weliba faqaala rasuulu llahi sala la alay sl rasuulka ilahi baa wuxuu yidhi laa tuzrimuuhu ha ku goynina kaadida ha ku goynina waa dhiboonaya waa xanuunsanaya hadaad ku goysaan ayb fatarakuuhu waa daayeen halkan waxaa laga qaadanaya irtikaab akhafi dararayn laba hadday laba xaalo kula soo gudboonaato oo kala daran oo inaad doodanaha ku dhacdo mooyaane aadan ka baxsanaynin waa inaad hadda midooda dhibaato yar aada doorato ile kada isagoo kaadida haddii lagu gooyo isna waa xanuunsan lahaa oo ku dhiboon lahaa hadduu muxuu ahay waxaana suroobi karaa intuu la kaco isagoo kaadi ka daadanayso inuu masjidkii meel kale sii gaargaarsiiyo marka halkuu ku bilaabay iskaga daysto maxaa weli waxaa kaloo laga qaadanayaa ana xurmata almuslim acdamu min xurmati almasaajid xataa kacbada waa kay xadiidkii aynu mxua bukhaariga ku qaadanayo nebigu alayh isalaatu wasalaam uu yidhi muslimkaa xurmadiisa kaa weyn xurmadaada ka weyn uu kacbada ku yidhi marka qofka muslimkaa xurmadiisa ayaa wax waloo kaleba ka weyn xataa baala ilaa uu kaajiyey ninkii uma ina rasuula اllahi salى allahu alayhi wasalama dacaahu ninkiiba u yeedhay ninka jaahilnimaa waxankada u geysay iyo reebaadyanimo marka si tartiibu nebigu alayh الsalaatu wasalaam wuxuu ku sheegayaa in muxuu ah wax la yeelo waa u diiday faqaala lahu markaasu wuxuu ku yidhi ina hadihi اlmasaajida laa tasluxu lishayin min hada اlbawli wala اlqadar masaajiddu kaadida iyo wasaakda iyo waxyaalaha uma suubato inamaa hiya lidikri اllahi caza wajala wasalaati wa qira'ati اlqur'an aw kama qaala rasuulu llahi sala alay slm qaala faamara rajula nin buu wuxuu fara min aqwami raggii ka mida fajaءa bidalwin min maa'in wadaan biyaa buu keenay fashannahu aley yani sabahu caleyhi waa ku shubay wadaan biyaa buu ku shubay marka marka masaajidda oo ciidda iska ah inaan shamiito iyo waxaas iyo aan lahayn balaaq iyo waxaas aan lahayn see loo daahirinaya hadday nijaasowdo waa in biyo un lagu shubo meeshii nijaasadu ka gaadhay biyo muxuu ahay badan oo biy meeshii ka qaalib noqda nijaasadii laakiin kabiyo muxadada aan xaba lahayn in lagu shubo un weeyaan baabu nadxi bawli sabiyi min athawb nadxigana waxaa laga wadaa rashi yani biyaha in lagu shubo waxba in la maroojiyo ayna waajib ahayn can umi qaysin binti mixsan radia allahu canha wa uktu cukaasha ibnu mixsan ninkii muxuu ahaaye jannada biduuni toddobaatankii jannada biduuni xisaabi walaa ciqaabi ka gelaayey ka mid ahaa walaashiis weeyaan annaha atat rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama bibnin laha lam yablug lam yablug an yaakula طacaam inan ay dhashay oo cunto inuu cuno aan gaadhin ayay nebiga ula timid qaala cabdullah akbaratnii ana bnaha daka baala fii xijri rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilahay dhabtiisa inuu ku kaajiyay inankeedaasu bay sheegtay fadacaa rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalama bimaa'in biyuu nabigu dalbaday fanadaxahu calىa hawbihi yani sabahu calىa hawbihi walam yagsilhu ma aanu dhaqin gaslan dhaqitaan ma aanu dhaqin ma aanu dhaqin marka biyihii uu ku shubayna waa la leeyahay ma dhaqinna waa la leeyahay marka mxuha gasligu macnihiisu marka waa inuu yahay sab اlmaai maa dalk maa dalk oo marka mujaradu sab اlmaai fi shay aan gusli la odhanayn baabu gusl اlmaniy min athawb عan cabdالlaahi bni شihaabi اlkhulaaniy qaala kuntu naazila calى caaئiشha radia allahu canha caaishaan marti u ahaa faxtalamtu maraa marka loo keenay oo markaas gurigii buu seexday fakalmtu fii hawbay fii hawbaya fagasaltuhumaa bilmaa biyaan ku dhaqay fara'atnii jaariyatu licaa'isha maradaasuna marka weliba waxay ahayd muxuu ahay mara oo rinjila bay ahayd markaasuu dhaqay jaariyadii baa aragtay faakbarataa way u sheegtay fabacatat ilaya caaisha caaisha waxay iisoo fadhin dirtay faqaalat waxay tihi maa xamalaka calaa maa sanacta fii hawbika maradaada sinaad thawbayka maryahaale sidanaad u gashay maxaa kuugu wacnaa qaala qultu ra'aytu maa yara naa'imu fii manaamihi qofku wuxuu hurdada ku arka ku arkay qaalad markaasi waxay tidhi hal ra'ayta fiihimaa shay-an wax ma ku aragtay qoyahan iyo wax gaadhay qultu laa mayaan idhi qaala falow ra'ayta shay-an hasaltahu haddaad wax ku aragtay ma dhaqi lahayd laqad ra'aytunii waxaan is arkay isgaranayaa wa inii la axukuhu min hawbi rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalama yaabisan bidufri anigoo rasuulka ilaahay maradiisa ka hoqaayay oo isagoo qallalan ciddideeda kaga hoqaaya baan isgaranaya marka waxba inaad dhaqdaa waajib maaha waa inuu daahir yahay marka ayb inay dhaqi jirtayna waa dhacday caaisha ay dhaqi jirtay inay ka ka jijibin jirtay o ka duulin jirtayna waa dhacday inay khirqad kaga masixi jirtay waa dhacday inuba marka waa dhaceen ayb marka waxa weeye waa inu kolley waa inuu daahir yahay manidu waa inay daahir tahay hadday jimac ku timaado iyo hadday ku timaado muxuu ahaayey eh, ixtilaam ku timaado intaba waa daahir weliba kolka waxaa xadiidkan laga qaadanayaa inuu muxuu ahaa haweenka farjigooda qoyaankiisu isaguna inuu daahir yahay laga qaadanaya janaabada nebiga alayh isalaatu wasalaam jimac bay ku imaan jirtay jimacana marka ku imaado marka waxaa weeyaan dhacaankiisi iyo dhacaankii haweeneyda oo wada jiraba waxaasuu noqonaya marada gaadhaya lamana dhaqi jiran marka hadduu marka uu haweenka geedkoodu marka uu gudihiisu uu nijaas yahay inta marka kolkii loo galmoonayo ay xubinta ay gaadhayso hadday nijaas tahay wixii o dhan marka waa isla wada nijaasoobi lahaa marka waa inay intaasu daahir tahay baabu gusli dami alxayda min athawb can asmaaء binti abi bakrin radi allahu canhuma qaalat jaءat imra'aة ilى الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam imracadaasuna waa asmaa nafteeda la yidhaha asmaa nafteeda weeyaan siduu nawowi u sheego qaala faqaalat markaas waxay tihi ixdaana yusiibu tawbaha min min dami lxayda dhiigga xaydka dhiiggiisa ayaa maradeeda ka gaadha midda iyada fakayfa tasnacu bihi say yeelaysaa qaala taxuduhu waa xoqaysaa uma taqrusuhu bilmaa biyahay mxuu ahay yani tafqachu bilmaa biyay ku goynaysaa yani intay biyo ku shubto ayay cidyahana ku hoqaysaa uma tandaxuhu waa biyo raacsiinaysa intiisa kale int meelahay dhiigga kaga artay kolkay sidaa u dhaqdo inta kale iska biyo raacinaysa uma tusalli fiih ku tukanaysaa kitaabu salaa baabu bad'i اladaan can cabdillaahi bni cumara radi allahu canhuma anahu qaal kaana almuslimuuna xiina qadimuu lmadiina madiina markay yimaadeen ay soo galeen ee ugu muslimiintu waxay ahaayeen yajtamicuuna waa kulmi jireen fayataxayanuuna salawaat salaadaha waktigooda ayay qiyaasi jireen waktigooda ku qiyaasi jireen isugu imaan jireen ayb walaysa yunaadaa biha yunaadii biha axadun qofna uma dhawaaqi jirin fatakalamuu yowman fii dalika arrintaasay maalin ka wada hadleen faqaala bacduhum qaarkood baa wuxuu yidhi inxatuuna walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh